bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى bab الرaحmaة miئaة juزءi raxmaddu waa boqol juz boqol qaybood baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alraxmatu raxmadda mi-atu juz-in waa boqol qaybood qaala xadathana alxakamu bnu naafic wa huwa abulyamaan alximsiyu qaala akhbaranaa shucaybun wa huwa bnu abi xamzata can الzuhriyi qaala akhbaranaa saciid bnu اlmusayab ana abaa hurayrata qaal samictu rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslama yaquul jacala allahu caza wajala alla wuxuu ka yeelay alraxmata naxariista mi-ata juz-in boqol qaybood ayuu ka yeelay fa amsaka cindahu agtiisa wuxuu ku haystay tiscatan wa tisciina sagaashan iyo sagaal wa anzala fi lardi dhulka korkeeda wuxuu usoo dejiyey juz-an waaxidan hal qeyb famin dalika kaagaas oo halka qayb ah fa min daalika kaagaas juz-i ee juska ah qeybta ah ayaa yataraaxamu alkhalqu khalqigu isugu naxariisanayaan xataa tarfaca alfarasu ilaa yacnii farasku ay kor yeesho kor uga qaado xaafirahaa qoobkeeda can waladihaa ilmaha ay dhashay khashyata an tusiibahu cabsi ay ka cabsanayso inay asiibto oo lugteeda ama qoobkeedu ilmuhu ay gaaraan yacnii naxariista meeshaa gaartay waa halkii xabbo oo allah subxaanahu watacaala uu soo dejiyey dhulka ku soo dejiyey xadiidkan imaamu lbukhaari waa soo saaray sanadkanuu ku soo saaray fii kitaabi اladab min saxiixihi wuxuuna tilmaamayaa tarjamada iyo xadiidku waa ismudaabaqaynayaan waa isdaboolayaan naxariistu inay boqol qaybood ay tahay sagaashan iyo sagaalna ilaahay inuu reebtay halna dhulka uu keenay halkaas ayaa khalqiga oo dhan isugu naxariistaa qofka aada la yaabta naxariistiisa halkaas qaybo wax yarka yuu ka haystaa raxmada marka alraxmatu raxmataani naxariistu waa laba naxariis laba raxmo ayaa jirto raxmatun hiya sifatun lilaahi raxmad ama naxariis ilaahay tilmaan u ah oo sifaadka alle ka mid ah gayru makhluuqatin midaas makhluuq maaha wa idaafatuhaa ila allahi tacaala min idaafati asifati ila almawsuuf marka alla loo idaafaynayana macnaheedu waxay tahay waa sifo loo idaafaynayo mawsuufkeeda ayb waana midda alla uu leeyahay warabuka algafuuru duraxmati iyo iyo bismi illaahi araxmaani araxiim iyo midda labaadna waa raxmatun ukhraa makhluuqatun marka alla loo idaafeeyo raxmadaasna waxaa loogu idaafeynayaa min baabi idaafati almakhluuqi ilaa khaaliqihi makhluuqa oo khaaliqiisa loo idaafeynayo waay taa marka waxaa ka mid a qowluhu tacaala fandur ilaa aathaari raxmat illaahi roobkii baa waxaa laleeyahay raxmad waay roobkuna waa makhluuq roobku ilaahay maahan tilmaan allana maaha ayb jannada markuu ilaahay sheegayo waxa uu yidhi anti raxmatii anti adiga janna haddaad tahay raxmatii naxariistaydaad tahay jannadu marka waa naxariis haddana jannadu waa makhluuq alla abuuray marka la leeyahay marka allo uu leeyahay raxmatii jannadu anti raxmatii waa min idaafati اlmakhluuqi ilaa khaaliqihi ayb naxariistaas marka oo makhluuqa iyada ah waxay laakiin tahay ahar ama wax ka dhashay waayo sifada alle naxariista alle uu leeyahay sifada u ah wax ka dhashay ayb oo tilmaantaas oo alla ku tilmaaman yaho raxmada ah waxay keenaysaa inuu raxmooyin badan abuuro ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu roobka abuuro jannadii abuuro wahaakada idan marka haddii lagu weydiiyo oo la yiraahdo lagu yidhaahdo raxmadan hadda dhulka taallo ama roob ha ahaato ama jannadiiba ha ahaatee sifo min illaahi miyaa mayaa leedahay leanna raxmaddu waa laba nooc waay raxmo oo sifo alla u ah iyo raxmo oo makhluuq oo alla uu abuuro siduu doono marka uu u abuuraayo middaas dambe ee makhluuqa ahna waxay ka dhalatay tilmaanta alle ee raxmaannimada alle uu yahay nacam ayay ka dhalatay ayb macnahaasaa marka meeshaa ku jira marka baab baabun baabu lwasaati biljaari ama baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alwasaatu dardaaran biljaari deriska laysku dardaarmo ayuu baab yahay alwasaatu waa bifatxi lwaaw waawdu waa kor dhigantay alwasaatu biljaar yacni alwasiyatu biljaar deriskii oo markaa laysu dardaarmo qaala xadahanaa ismaaciil bnu abi uways wa huwa almadaniyu ismaaciil bnu cabdillaahi ayaa la yidhaahdaa imaam maaliga abtigiis ahaa aad buu bukhaari uga wariyaa xoogaa dacfina waa ku jiraa laakiin bukhaari intiqaa uu ku sameeyey axaadiistiisa qaala xadathanii malikun can yaxya bni saciidin maalik marka yaxya bnu saciidka uu ka wariyo waa alansaari yaxya bnu saciidin alansaari qaطaan maaha yaxya bnu saciidin alqaطaan maaha qaala akbaranii abu bakr bnu muxamed can camrata can caaishata radia allahu canha can الnabiy sal ll ly slama qaal maa zaala jibriilu jibriil kama tegin yuusiinii inuu ii dardaarmaayo biljaari deriska uu iigu dardaarmayo xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu isaga sayuwarisuhu inuu dhaxalsiin doonaba ilaa aan u maleeyey inuu dhaxalsiin doono xadiidkan bukhaari kitaabuladab min saxiixihi buu ku soo saaray bi hada sanad ayb marka waa dhaxal siinayaa marka sidee waaye laba macnaa ku jira oo macnaha koowaad waxa uu yahay maalkii qofka uu ka tegay ee uu ka dhintay ayaa deriskiibaa qeyb go-an laga siinaa oo farad ah saasaan maleeyey yacni siduu iigu dardaarmaya waxaan yidhi amaaba maalkii haddaad ka tagto maalkaagiiba oo wax ka qaadan doonaa deriska macnaha labaadna waxa ay tahay an yunazala in la dejiyo deriskii mansilata man yarihu qof wax dhexlaayoo kale booskiisa in la dhigo oo la yidhaahdo war qofka adiga ku dhexlaaya sida uu kugu leeyahay qaraabo xiriirinta iyo silada iyo biriga uu kugu leeyahay oo kale derisku kugu leeyahay laakiin waxna dhaxal markaa qaraabooda oo dhan isagu inuu wax dhexlaaya marka maaha ayb ibnu xajar wuxuu yidhi macnaha horaa xoog badan oo ah nebigu wuxuu u maleeyeyba in la dhaxal siin doono deriska oo maalka qofku ka tago deriskiisu qeyb inuu ku yeelan doono saas u maleeyey ee arrintu ma ahan keliya ixsaan iyo biri keliya ma aha <coughs> marka rasuulkii waa u maleeyey laakiin lama sameynina ilaahay saa ma yeelin derisna marka waxaa la yidhaahdaa waa ismu ljaar ereygan aljaar yashmalu اlmuslima wاlkaafira wاlcaabida wاlfaasiqa wالsadiiqa wاlcaduwa wاlgariiba wاlbaladiya wاldaara wاnnaafica wاlgariiba wاlajnabiy wاlqariiba wاlbaciida intaba waa shamlinaan ayb maraatib bayna kala leeyihiin ninkii tilmaamahaas kuwooda hore o dhan kulansado de martabad weyn bowl yeelanaya iyo ixsaan aada u weyn marka deris marka la leeyahay keliya maahan midka adiga ku roon keliya maahan midka caabidka ah keliya maahan midka muslimkaa maahane derisku waa isim caam waa gaaliya muslim faajir iyo yani faasiq iyo iyo caabid mid ku dhibaayo iyo mid ku anfacaayo cadowgaaga iyo mid kuu dhow kulli deris deris un waay ayb tilmaantaa marka waa u qaadanayaa ibnu xajar saasuu tilmaamay maa zaala jibriilu jibriil kama tegin yuusiinii inuu ii dardaarmayo aniga biljaari deriska ixsaan in loo falo uu iigu dardaarmayo xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu sayuwariuhu inuu siin doonaba deriska oo uu derisku noqonaayo jiha laysku dhaxlo waxaa keenaya maladaas sida aadka loogu adkeeyaa keenaysa marka shanigiisu aad buu u weyn yahay derisku maxaasinta diinta islaamkana waxay ka mid tahay xuquuqda yacnii diinta islaamku siday xuquuqda u bixisay dhaqan ama diin sidaas wax u bixisay ma jirto waa min maxaasin alislaam waalidka xaqiisuu siinaa qaraabo xaqeeduu siinaa deris xaqiisa ma ka tegaayo xayawaanka xaqiisii ma ka tegaayo wahaakadaa marka waxaa la yaab leh dadka annagoo inta diintaas sidaas haysanno caqli iyo sharci labadaba waxyaabaha caqliguna uu keenayo wanaagsan naxariistuna ay keenaysaa annagoo haysanno haddana inaan u malayno wax inay naga dhiman yihiin taasaa wareer ah oo qofkii marka hadduu bari iyo galbeed u jeesto hadba marka uu yidhaah sidii in islaamku wax ka dhiman yihiin oo kale taas aaday khatar u tahay <clears throat> qaala xadahanaa sadaqatu wa huwa sadaqatu bnu lfadl almarwaziyu qaala akhbarana bnu cuyayna <clears throat> wa huwa sufyaanu bnu cuyayna can camrin wa huwa camru bnu dinaar almakiyu can naafici bni jubayrin can abi shurayxin alkhusaaciy saxaabi عan النabiy sl اه ly slm qaala man kana yuؤmin bاllahi wاlyوم الآkhiri qofkii alle iyo aakhiro rumaynayo rumeeyey falyuxsin ilaa jaarihi dariskiisa ha u ixsaan falo waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri qofkii alle ee aakhiro rumeeyeyna falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyaqul ha dhaho khayran war fiican ow liyasmut ama ha iska aamuso ayb xadiidkanna eh, bukhaari iyo muslim labadaba way wariyeen waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa deriska in loo ixsaan falo marka alle iyo aakhira haddaad rumaysan tahay deriskaaga dhowr u ixsaan falo martida xuquuqdeedana waa ku daray wuu keeni doonaa iyadana xuquuqda ay martidu leedahay baabkan marka xuquuqda oo dhanba waxaa looga hadlaa kutubul aadaab aadaabta wixii laga qora iyaa looga hadlaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan xaqu ljaari deriska xaqiisiiba u baab yahay tii hore waa in laysku dardaarmay oo dadku yacnii wax laysku ysku dardaarmo inay tahay deriska isaan ixsaanfalkiisa in la xaq dhowro midaana xaqiisii baaba lagu sheegayaa qaala xadahanaa axmed bnu xumayd wa huwa aturaythithiyu axmed bnu xumayd aturaythithiyu abulxasan wayucrafu bidaari umi salamana waa la dhahaa hiqat xaafid akhraja xadiidahu albukhaariyu wاnnasaa'iyu qaala xadahanaa moxamed bnu fudayl wahuwa moxamed bnu fudayl bni ghaswan can moxamed bni sacdin wahuwa moxamed bnu sacdin alansaariyu shaamiyu saduuqu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاtirmidiyu wabnu maaja fi اtafsir qaala samictu abaa dhabyata alkalaaciy abuu dhabyata asulafiyuna waa la yidhaha asulafiyu bidami siin siinka oo la godo abuu dhabyata asulafiyu maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu abu dawuud wاnnasaa-iy wabnu maaja ibnu xajar marka maqbuuluu ku sheegay laakiin ibnu maciin imaamu ljarxi watacdiil waxa uu yidhi hiqatun ninkan riwaayada cabaas adduuri iyo cuhmaan bnu saciid addaarimi iyo labadaba yaxya bnu maciin waxay ka wariyeen abu dabyata alkalaaci inuu yahay hiqa daara qutnina waxa uu yihi laysa bihi ba'sun marka ad haddii hiqa la yidhi ama laysa bihi ba'sun la yidhi xadiidkiisa keligiis oo wariyaa waa xasan ugu yaraan ama waa saxiix banaan laakiin marka maqbuul la yidhaahdo mutaabaco unbau u baahanaya marka meeshaa maqbuulnimada ibnu xajar sheegay waa laga xoog badan yahay sheikhulalbani laftirkiisa saxiixada ayuu ku sheegay <clears throat> sidaas oo kale qaala samictu lmiqdaada bna alswad yaquulu sa'la rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu su-aalay asxaabahu asxaabtiisa can الzinaa zinada ayuu wax ka weydiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen xaraamun huwa xaraamun zinadu waa xaaraan xaramahu اllahu warasuuluhu allay rasuulkiisaa xarimeen faqaala uu yidhi nabiga laan yazniya arajulu qofku inuu zinaysto bicashri niswatin toban naag inuu ka zinaysto ayaa aysaru calayhi korkiisa ku fudayd badan min an yazniya inuu ka zinaysto bimra'ati jaarihi deriskiisa xaaskiisa naagta deriskiisa uu qabo inuu ka zinaystaa daran toban naag oo kale inuu ka zinaystaa ka fudud intuu ka zinaysan lahaa naagta deriskiisa xadiidka ibnu mascuudna saas u ahaa soo maha saxiixeynka ku sugnaa oo markii nabiga la weydiiyey ayu danbi acdam waxaa ku jirta wa an tuzaaniya xaliilata jaarika deriskaaga naagta u dhaxdo inaad ka zinaysato marka zina aljaar iyo zina alajnabiyi eh, eh, waxaa daran zina aljaaraa daran deris in laga zinaysa leanna de derisku xuquuqu isku leeyahay meesha xaqa uu kasoo galaana meeshaas waa marka nin marka adiga xuquuq kugu lahaa ixsaankaaga sugaayey haddaad dhib gaarsiisa ka waran marka laakiin ninkan aad eh, ajnabiga adiga kaa fog ixsaankaaga maba filayninba dhib inuu kaa malaystaa suuragal waa noqon kartaa laakiin deriskii isagoo ixsaankaagii filaayo hadduu arko dhibkaaga aaday u foolxun tahay marka wasa'alahum can isariqati tuugnimadiiba wax ka su-aalay qaaluu xaraamun bay dhaheen xaramahu llahu caza wajala warasuuluhu faqaala wuxuu yidhi laan yasriqa qofku inuu zineeyo inuu xado min cashrati ahli abyaatin toban qoys inuu xado ayaa aysaru ka fudayd badan calayhi korkiisa min an yasriqa inuu xado min beyti jaarihi deriskiisa gurigiisa ta kale derisku de waqtigaaga deriskaagu waqtigaad maqan tahay waa ogyahay markaad safar gasho waa ogyahay calooshaadiibuu ogyahay si ka badan ninka kale markaa isagiyo xaq kaa filaayey haddana adiga ogaal aad u leedahay yacni e, e, madaakishaadii iyo meelaha lagaa soo geli karo uu ogyahay sidaa uu uga faa'iideysto wax aada u foolxun xadiidkan imaam axmedaa soo saaray ayb imaam axmed ayaa musnadka ku soo saaray can ariiqi caliy bni cabdillaahi almadini can moxamed bni fudayl marka hadda bukhaari halkan axmed bni xumayd can moxamed bni fudayl imaam axmed caliy bnu cabdillahi almadini can moxamed bni fudayl sanadka intiisa kale waa is leeyihiin haythami majmacu zawaa'id wamanbacu lfawaa'id wuxuu ku yidhi rawaahu axmedu wاطabaraaniyu fi اlkabiir wاlawsط warijaaluhu hiqaat maca abu dabya hiqaat hiqa ayuu ka dhigay waana sidaas sida xooga badan xadiidkuna marka waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa hal dembi inuu bictibaarin na ku noqon kara mid aad cuquubadiisa u adag tahay bictibaarin aakharna cuquubadii caadiga ahaa inuu qaadan kara hadda waa zino zino wa haddana markay deriska ku dhacdaa waa ka daran tahay marka ay qof kale ku dhacdo ayib xaqa deriska uu leeyahana keenayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yabda-u biljaari deriska ayuu ku bilaabayaa ayb deriskii ayuu ku bilaabayaa ixsaankiisa waay qaala xadahanaa muxamed bnu minhaal markuu qoyskiisii ade intii xuquuqda ku lahayd soo dhammeeyo qaraabadii iyo waxyaabaha deriskiiba xaq buu yeelana isagoo ku bilaaba weliba kan u dhow ama yabda-u biljaari deriskuu ku bilaabayaa kaa'ina man kaana ciddou doonaba ha ahaado ama gaal ama muslim qaala xadahanaa moxamed bnu minhaal wa huwa albasriyu dariir hiqat xaafid akhraja xadiidahu albukhaariy wamuslim abu dawuud wاnasaa'iyu qala xadahanaa yaziid bnu zurayc wahuwa albasriyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qala xadahanaa cumaru bnu muxamed wa huwa cumaru bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumara bni اlkhadaab cumarow galaa marka ninkaa can abiihi waa moxamed bnu zayd bni cabdillahi bni cumara bni اlkhadaab can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal ll slama maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarihuhu asoo marna xadiidkan imaamu lbukhaari saxiixiisa bi hada sanad uu ku keenay kitaabu ladab qaala xadaanaa moxamed bnu salaam wahuwa albikandiyu qaala akhbaranaa sufyaan bnu cuyayna can daawuuda bni shaabuur wahuwa daawuud bnu shaabuur almakiyu hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu wa abi ismaaciil abu ismaaciilkan waxaa la yidhaha magaciisa bashiir bnu salmaan qaar baa waxay dhahayaan bashiir bnu sulaymaan sulaymaan maaha laakin waa salmaan bashiir bnu salmaan alkindiyu hiqat yugrib akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاlarbaca can mujaahidin wa huwa mujaahid bnu jabrin abulkhaaab abulxajaaj yaan dhehi laha almakiy can cabdillaahi bni camrin cabdullahi bni camr bn alcaas anahu dubixat lahu shaatun neef ari baa loo qalay fajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu dhahayo ligulaamihi addoonkiisii ama ninkii u shaqaynayay ahdayta lijaarina alyahuudiyi war dariskeenna yahuudigaa ma u hadiyeysay wax ma ka gaarsiisay hilibkan ahdayta lijaarina alyahuudiyi samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarisu xadiidkan marka biljaari wuxuu ka fahmay cumuum marka gaal iyo muslim labadaba inay soo galayaan uu ka fahmay dee saxaabiga xadiidka warinayana isagaa fahmi og eyrkiis ka fahmi og xadiidkan abu dawuud kitaabu ladab ayuu kusoo saaray xaqu ljiwaar ayb min dariiqi sufyaan can bashiir abi ismaaciil ayb saas usoo saaray tirmidina can sufyaan can daawuuda bni shaabuur wa abi ismaaciil sidaanoo kale kusoo saaray wuxuuna yidhi tirmidi xasanun gariib marka xadiidku waa xasan imaam axmedna musnadkuu kusoo saaray can dariiqi sufyaan can daawuuda bni shaabuur bis intaan wuxuuna ku gaabsaday qeybta marfuuca ah bis ayb ayb intan dambe yani dubixat lahu shaatun iyo ma unan sheegin ayb xadiidka marka waxaa laga garanaa marka cabdullahi bn cumr ibn alcaas inuu ku xambaaray xadiidkan cala alcumuum huwa kadalika cumuumkaasaana sax ah. ayib marka derisku haddii uu yacni muslim noqdo qaraaba noqdo derisna noqdo saddex xaq uu leeyahay haddii uu qaraabo noqonin muslim uu yahay iyo derisnimada laba xaq uu yeelana gaal haddii uu yahayna hal xaq uu leeyahay xaquljiwaar bes wax kale male marka derisnimadii halla ilaaliyada laleeyahay kama dhalanayso muwaalaad mar kasta waa in la kala sooco muwaalaadka iyo ixsaanka deris muxuu kugu leeyahay ixsaan muwaalaad laakiin waa arin diin ku xiran waay muwaalaadku wax diin ku xiran waayo waa laa ilaha illa allah way ku xiran tahay qofku hadduu muslim yahay walaa uu kugu leeyahay adiga muwaalaadka maxaa keeno iimaankaa keeno ixsaanku laakiin iimaan keliya ma keeno qofkii asagoon mu'min ahayn haddana ixsaanuu kugu yeelo karaa waalidkaabuu noqon karaa xaas aad qabtay bay noqon kartaa nasraaniyad ama yahuudiyad waa bannaan tahay haddana ixsaan waa ixsaan waa leedahay deris uu noqon karaa laakiin ixsaankii haddii laysku qaso iyo welihii dhibaato meeshaan marka waxaa yaalo ifraad iyo tafriid ninna yacni iimaanku wuxuu ku xiray wax kasta xataa ixsaanka kaanamaa inaan qofaan mu'min ahayn inaan loo ixsaan ixsaanfali karin uu ka dhigay diin ilaahayna maahan saas mid kalena axaadiidtan uu ku keenaya wuxuu kuleeyahay de gaaladii waaba kaasaabeen waa kaasaa marka maxaa ka dhalanaya in loo ixsaan falo in la jeclaado iyo ma ka dhalanayso iyo muslim in laga xigsado iyo ma ka dhalanaysa muwaalaadku waa baab kale ayb marka masalada muwaalaadka ku saabsanna mas'alo caqiida ah yaan mas'alo fudud loo arkin qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akhbarana cabdاlwahaab aلthaqafiyu wa huwa cabdاlwahaab bnu cabdilmajid aلthaqafiyu qala samictu yaxya bna saciidi yaquulu xadaثanii abu bakri ana camrata waa ansaariga yaxya bnu saciid ana camrata xadadathu anaha samcat caaishata radia allahu canha taquulu samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu maa zaala jibriilu yuusinii biljaar xataa danantu anahu layuwarihuhu inuu dhaxal siin doono ilaa aan uga maleeyey laamkaas muxuu noqona ya laamkaas ku yaalla adi laamka muxuu noqonaa laamka laam lqasm oo kale u noqona muwaaa lilqasm anahu layuwariuhu lawallaahi yuwariuhu waa dhaxalsiina saasoo kale ka taagan tahay ayib xadiidkan marka kii hore waayo sanadka unba yuu ka duway kii hore markii hore can ariiqi ismaaciil bni abi uways can maalig uu ka keenay haddana can ariiqi moxamed bni salaam can cabdilwahaab ayuu ka keenay markaa kadib waa isku soo dhacaa sanadka yaxya bnu saciidin alansaari baabun ay kani baabun baab weeyaan yuhdii waa hadiyeynayaa qofku ilaa aqrabihim kan ugu dhowaanshiyo badan baaban albaabka xaggiisa deriski waa badan yahay waxaad haysana wax badan maaha see u kala hormarinaya deriski wuxuu leeyahay kan albaabkaagu soo xigo markaad albaabka furtaba kan adiga ku soo xigo albaabkaaga uu fiirinayo kaas ayaad ka hormarinaysaa kuwa kale culummadu marka waxay yidhaahdeen waxaa sidaa loo yidhi ninka adiga albaabkaagu ou xigo gurigaaga waxa galaayo arkayaa markuu arkana de waa u muhana xoogaa damaca galayo hadduu maanta adiga arko adoo hadiyad lagu keenay adoo gurigii wax kusii wada wado wax gelina oo ku arkaa ninkaa marka tashawufaa galayo iyo damac ninkaa marka tashawufkaas maadaama uu galaayo waa laga hormariyay kuwa aan ku arkaynin adiga dhabarkaaga kuwa xiga iyo waa laga hormariyey ibnu xajar saas iyo shuraaxdu saasay tilmaamay qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qala xadaanaa shucbatu wahuwa bn اlxajaaj qaala akhbaranii abu cimraan abu cimraan aljawni aljawniyu cabdulmelik bnu xabiiba qaala samictu alxata dalxahan marka waa dalxata bnu cabdillaahi a la yidhaahdaa altaymiy almadaniy waa hiqa akhraja xadiidahu albukhaariyu abu dawuud wاnasaa'iyu dalxii saxaabiga ah u malayna dalxatu bnu cubaydillahi can caaishata qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina lii jaarayni laba deris baan leeyahay fa ilaa ayihimaa uhdii labadooda koodee baan u hadiyeeyaa qaala ilaa aqrabihimaa minka baaban kan kugu dhowaanshiyo badan labadooda minka minkii adiga xaggaaga baaban xagga albaabka kan kugu dhow xagga albaabka yacni midka kugu dhow yacni albaabkaaga kow soo xigo markaad furtaba yacni albaabkaaga midka uu fiirinaya qala xadaثna mحamed بن bashاar wahuwa bundar qala xadaثna mحamed بن jacfar wahuwa gundar qala xadaثna shucbaة عan abi cimran aljawniy can طalxata bni cubayd الlaahi bu an ii qoray can طalxata bni cabdillaahi ubaydillahi ma cabdillaahi marka eh, dalxata bni cabdillaahi ataymiy almadaniy weeyaan makhduudadu waxay qoraysaa dalxata bnu cabdillaahi waa saxsan tahay labada matbuuce qadiimkaana mid kastaa waxaa ku taal cubaydillaahi dalxata bnu cubaydillahi nin la yidhaahdana oo aan ahayn saxaabigana oo bukhaari uu wax ka warinaya ma haynan marka waa dalxata bnu cabdillaahi rajulun huwa rajulun nin waayo min bani taymi bni murata ah can caaishata rad marka rajulun min bani taymi bni mura waxuu kugu sheegana dalxii kale ku qaladon isaga laftiisa waa taymi dalxaa kale can caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow ina lii jaarayni failaa ayihimaa uhdii qaala ilaa aqrabihimaa minka minki baaban ilaa aqrabihimaa minki baaban waa kii hore wuxuu usoo celiyey dalxahan xaggaas ku ah muhmalka ayuu halkan ku sharxayaa lanna markii hore dalxa unbuu iska yiri dalxa marka la yidhaha waa muhmal riwaayadan dambe marka waa caddaynay baabun ay haadaa kani baabun baab weyn aladnaa faladnaa min aljiiraan aladnaa kan dhow faladnaa kan say u kala dhow yihiin min aljiiraani deriska xaalay ka mid yihiin ayuu u xiriirinayaa ugu baarinimo fala say u kala dhow yihiin qaala xadaثana alxuseyn bnu xurayth wahuwa abu camaar qala xadaثana alfadl bnu musa wahuwa alfadl bnu musa الsinaaniyu can اlwaliid bni dinaar ninkan waxaa la yidhaahdaa alwaliid bnu dinaar asacdiyu abulfadl albasriyu atayaas maqbul buu yihi ibnu xajar akhraja حديثه البخاري في ladabi المفرد bukhaari bis kuwa kale sitada waxba kama wariyaan kutub sita waxba loogama warinin macnaha imaamu dahabi miisaan اlictidaalka wuxuu yidhi qaala yaxya bnu maciin ضaciifun ninkan ibnu xajar maqbuulka uu yidhi yaxya معين maciin wuxuu yidhi daciif ibnu xibbaanna wuxuu ku tiriyey hiqaadka marka hadda ninkan badanaa dadka ibnu xajar maqbuulka ou dhahaaba waa dad aad xoogaa dacfi ku jiro sida badan ama dacfi baa ku jira ama jahaalaaba ku sugan ayb ibnu xibaanna iqaadka ayuu geliyey de ibnu xibbaan calaa caadatihi asaga ninkii laba qof ka wariso wax jarxiyana aan loo sheegin agtiisu wuxuu ka yahay hiqa shardigiisaaba saas ahaa marka marka ibnu xibbaan tasaahulaa ku jira ee lama dhihi karo leanna isaga tasaahul maba kuwaaba sheegayba nacam wuxuu leeyahay qof kasta oo ay laba ka wariso wax aan lagu samaynin wax tajriixana aan lagu samaynin waa hiqa asal saasaaba aho saasuu isaga qaatay walidaalika isaga de war badan baa la geliyaa nacam ibnu xajar iyo imaamu dahabi iyo mucallimi iyo albani iyo iyagu tawthiiq ibnu xibbaan waxay leeyihiin keligiis lama ictimaadi karan leanna dad badan oo majaahiilaba isagoo tawhiiqina calaa caadatihi aad marka mucallimi aada uga hadlo ilaa shan dabaqo u qeybiya dadka uu ka hadlo dabaqada afaraad iyo shanaad meelahaas wuxuu ka tilmaamay adu kuwana warkiisu waa u badbaadayaan kuwana wuxuu tilmaamay in aynan aada u badbaadaynin albani marka wuxuu yidhi taqsiimkiisaan ku socday waa fiiriyey waxaan arkay buu yidhi badanaa dadka ou uma uma badbaadayaan uu yidhi waxaa ii soo baxday buu yidhi majaahiil inay yihiin ibnu xajarna kuwa ou dhaho waayo maqbuul sida badan ayb can ilxasan xasanulbasri wa anahu su-ila waxaa la su-aalay can iljaari deris deris maxaa la dhahaa faqaala wuxuu yidhi arbaciina daaran amaamahu afartan guri hortiisa wa arbaciina khalfahu afartan gadaashiisa wa arbaciina can yamiinihi afartan midigtiisa wa arbaciina can yasaarihi afartan bidixdiisa afarta koone afartan guri waa derisnimo culamada marka waxay ka hadlaan xadduljaar deris maxaa xad u noqonaya ibnu xajar wuxuu yidhi wakhtulifa fii xaddi ljiwaar waa la isku khilaafay fajaءa can caliyin waxaa ku timid waxaa ka timid man samica fa huwa jaarun aadaanka intii laga maqlo waa deris aadaanku asaga kama hadlaayo makarafon marka lagu adimaa ogaaw makarafon marka lagu adinaa adimaa hodan iyo haddii laga adimo dabaysha inta u socoto halkan waa laga maqlaa wuxuu ka wadaa haddii meel kore la fuulo jawiguna degan yahay nin dhawaq dheer ou adimo meeshii laga maqlo deris derisaa ka jiro marka haddaad ada gurigaaga lacala meel ka hore intaad korto ka adintid intii ku maqli karta dhawaaqaadaas derisay kuu tahay cali isaga saasuu ku xadiday waqiila waxaa la yidhi man sallaa macaka salaata subxi fi lmasjidi fahuwa jaaru ninkii masaajidka salaada subax kugula tukada deriskaaga ayib caa-isha waxaa laga wariyey iyada inay tiri xadduljiwaari arbacuuna daaran sidaan oo kalena afartan guri waayay tiri caaisha ayaa laga wariyey min kuli jaanibin awsaaci sidoo kale uu yidhi waakhraja albukhaariyu fi ladabi اlmufradi milahu can اlxasan aw markaas kee wa kan hadda aan hayno markaas sidaasaa laysugu khilkhilaafay deris marka xadkiisa afartankaas inuu arkaad moodaa bukhaari maadaama uu keenay kii afartanka qaala xadaanaa bishru bnu muxamed wahuwa almarwasiyu qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa cikrimatu bnu camaar isaga waa hiqa xadiidkiisa yaxya bnu abi kahiir war baa ku jiro qaala xadaanaa calqamatu bnu bajaalata bni zayd ninkan ibnu xajar wuxuu yihi maqbulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad qaala الdahabiyu fi lmiizan laa yucrafu dahabi miisaan اlictidaalka wuxuu ku yidhi laa yucrafu miisaan اlictidaalka asaga maxaa laga fiiriyaa miisaan اlictidaal fii naqdi الrijaal waxaa laga fiiriyaa dadka ducafada ah macnaheeduna maaha nin kasta oo kitaabkaas ku jira waa daciif ma ahane xataa ninka hiqada ah ee qof un wargeliyey waa soo qaada saas u dhahaa shardigiisa saas walidaalika rag badan oo owgeliyaa jira haddana uu difaacaya kaamilka ibnu caddi ibnu cadiy ayuuna kasoo soo khulaaseeyey ninkii marka ibnu cadiy filkaamil owgeliya war un laga yiri isaga waa sheegaya qaar waa difaaca ayb ayb cali ibnu lmadini baanba u malaynaya inuu ka mid yahay ku jira sheikh lbukhaari ma uunan geliyeen buu yidhi laakiin cuqayli baa ka hadlay oo yidhi laa yutaabacu calayhi warkaas dartiisa uu marka meesha u geliyey markuu geliyeyna wuxuu yidhi yani intuu war badan soo waday tadri man tatakalamu canhu fiihi ma taqaanaa yidhi ninka aa ka hadlayso yidhi afamaa laka caqlun yaa cuqayliyu <laughs> amaa laka caqlun yaa cuqayliyu buu yidhi ninkaa ka hadlaysa waa amiiru fi lxadiid bukhaari ninkuu yidhi waay ma staskartu nafsii cinda axadin aniga nafsadeyda weligay qof agtiisa ilama islama yaraanin ilaa calimi lmadini agtiisa maane markaan joogo waa isla yaraanana waa imaamu lcilal ninkaas waay ninka marka u ka hadlaayo haddana maca dalika waxuu inuu meeshaa u geliyo waxaa ku kalifay dad unbaa ka hadlay bani aadamka marka qofkii uun dad ka hadlaan maahan in laga hadalkaas sax yahay qaala marka wuxuu yidhi calqamata bnu bajalata bni zayd qaala samictu abaa hurayrata qaala walaa yabda'u bijaarihi alaqsaa deriskiisa fog ku bilaabi maayo qabla aladnaa kan hore ka hor walaakin yabda'u biladnaa kan dhow buu ku bilaabayaa qabla alaqsaa midka fog ka hor baabun ay hada kani baabun baab weeyaan marka xadiidkan dacfi baa ku jiro ninkaas hadda waxaa ku jiro calqamatu bnu bajaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man aqlaqa qofkii ka xirtay albaaba albaabka cala aljaari deriska ka xirtay ninkii albaabkiisa deriskiisa ka xirto qala xadaثna malik bnu ismaaciil qala xadaثna cabdالsalaam wa huwa cabdusalaam bnu xarbin hiqat can leyth wa huwa leyth bnu abi sulaym layth bnu abi sulaym bni zunayn wayan saduuqun ikhtalata jiddan aad buu isugu dardarmay walam yatamayaz xadiiduhu faturika xadiidkiisiina waa kala soocmi waaye waa laga tegay marka waa daciif laakiin mutaabaca waa galaa ogow akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqa wa muslim walarbaca oo ninkan sidaana muslim muxuu uga warinayna muslim ninkaan horta yani darajadiisa iyo ma ka hadlay mase kama hadlin dadka muslimka dhegeysta alla weydiinana layth bn abi sulaym muqadamada ma lagu sheegay mase laguma sheegin ma haysaan marka waa lagu sheegay muqadamada markuu isbarbar dhigaayo dabaqaadka iyo dadka xifdigooda layth bnu abi sulaym dadkii uu sheega ku jiraa oo darajaadka hoose uu ku sheegay haddana marka muslim waa ka warinaa marka maqruun isagoo oo ka warinaa mutaabaca ahaana uga warinaa eh, ixtijaaj uga warin maayo kitaab in layska kor fadhiyo un waa laga fiican yahay kitaabka haddii waqti la gelinayo markaas waqtiga aa ku hayso in la raajaca fiican la muraajaceeyo kitaabku markau dhammaado kabacdi muraajaco kale inaad koo soo bilowdo waa adag tahay laakiin intaad qidca qidca u qaadanayso inaad waqti siisaa fiican dadka marka xadiidku wax badanba ma daneeyaanba annaga dadkeenna sida ay u danaynayaan luqada iyo oo ay juhdigooday naftooda u kordhigayaan xadiidka ma u kordhigayaan waxaa u malaynaysaan inuu ka fudud yahay xadiidka marka luqada kama fududa ma ka fududa markaan leeyahay yacni xadiidka waxuu u baahan yahay rijaal cilal kutu sharax fiqi kutub badan in la daalacdo u baahan yahay hariibkiisa in la raajaco u baahan yahay marka haddaa waxaa u qaadanaysaan inuu iska fudud yahayna adinka leh kitaabka marka qofka hadduu inta qaato laastiigiisa ku dhejiyo ama baabuurka gadaal ka geliya markii xalqada la imaadana oo iska soo qaado xadiid markaas waxa waaye waa la fududaystay can laythin can naaficin wahuwa mawla bni cumar can ibni cumara qaala laqad ataa calayna zamaanun waqtiyaa nagu yimid buu yidhi ow qaala xiinun zaman wamaa axadun qofna axaqa bidiinaarihi diinaarkiisa ounan ugaga xaq badnayn wa dirhamihi iyo dirhamkiisa min akhiihi lmuslim walaalkiis muslimka aanu cid uga xaq badan jirin uma alaana hadda addiinaaru diinaarka iyo wadirhamu iyo dirhamka ayaa axabu ilaa axadinaa midkaan loo jacayl badan yahay min akhiihi lmuslim walaalkiis muslimka loogaga jacayl badan yahay waqti waxaana soo martay uu yihi diinaarka iyo lacagta qofka ou haysto cid uga xaq badan qof muslima agtiisa aynan ka jirin banaan xoolaha uu haysto yaa xaq ku leh muslimka inay xaq ku leeyihiin iyou aaminsanaay waxaana soo martay amaa hadda wuxuu leeyahay diinaarka iyo dirhamkaa laga jecel yahay qofka muslimka banaan samictu nabiya sal ll ly slam yaquul nabigaan maqlay buu yidhi oo dhahaya kam min jaarin deris badanaa mutacalliqin bijaarihi deriskiisa ku dhegan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow haadaa kani aglaqa baabahu duuni ninkan albaabkiisa iga xirtay sokadayda albaabkuu iga xirtay famanaca macruufahu macruufkiisii buu ii diiday xadiidkan marka waa xadiid xasan inkastoo leyth ou daciif yahay haddana yanjabiru bimuutaabacati wuxuu ku xoogeysmayaa ibnu dunya ayaa xadiidkan soo saaray fii makaarim alakhlaaq kitaabkaasu kusoo saaray can ariiqi abaan an caaa aban can cataa can ibni cumar marka sanad kale uu ku yimid marka riwaayadan layth waa la kabay marka laythna mutaabaco waa galaan xadiidku marka waa xasan wuxuuna tusayaa macnihii loo tarjimtoo ninka dariskiisa ka xirta albaabka qiyaamaha waa ku dhegayaa marka xaqii uu ku lahaa buu ilaahay iiga qaad dhahayaa wax kale maa ku yaala hadii xasan waa ama ligayri haada ma lidaatihi ha ahada xasan mar haddii la yidhi waxbaa la kabaa waa ligayrihi un wax kale maba ahama dabcan ayib marka dacfiga layth ibnu abi sulaym ou kabma deriska marka xaq buu leeyahay xaqaas marka macruufkaas haddaad ka laabata khatar haddii aadan macruuf siinaynin xataa shartaada inaad ka ceshato wax weyn haddii shartiina aad ka celin weyso ama aada khiyaantaba waa dhibaato kale ood ehelkiisii ku khiyaanto caruurtiisii ku khiyaanto oo caruurtiisii oo meel xun taagan baad aragtay inaa u sheegto war caruurtaan ka celi meel xun ay joogaan dadkii hore soomaalida waa ku fiicnaayo waxyaabahaasna cunuga haddii qofka hadduu arko dariskiisa cunugou dhalay oo meel xun taagan war cunuggii meel xun uu taagnaa gabadhii meel xunay taagnayd ka qabo wax dhan bay ahayd hadda laakiin waxaa laga yaabaa xumaanta guriga dariskaaga inuu ku sameeyo deriskiina uusan kuu sheegin xataa aw marka xuquuq daris maa taal marka ninkan qofkan kalena maxaa iigu jira u kuleeyahay kelmaddan marka maxaa iga maxaa iga galay waa ku waa nagu badatay laakiin dariskaas dariskaaga hadduu fasaado gurigaagana waa fasaadaya adigana allah mustacaan ayb marka wuxuu leeyahay laqad ataa calayna zamaanun baa nagu yimid ow qaala ama wuxuu yihi xiinun waqti wamaa axadun muxuu ku dhigay marka xaqa muu yihi xaqa fiiri ma hay wamaa axadun axadna uunan ahayn xaqa inay fiican taha ad moodaa maada laga dhigo yani wamaa axadun iyadoo axadna axaqa bidiinaarihi yacni ounan ahayn diinaarkiisa wa dirhamihi iyo dirhamkiisa in uga xaqnimo badan yahay min akhiihi lmuslim walaalkiis muslimkaa mid kaga cid kaga habboonaansho badan inaanay jirin uma al'aana hadda addiinaaru iyo wadirhamu ayaa axabu ilaa axadina midkan agtiisa loo jacayl badan yahay min akhiihi lmuslim walaalkii muslimka loogaga jacayl badan yahay samictu nabiya sal l slam yaquulu kam min jaarin badanaa mutacalliqin bijaarihi ku dhegan yowma alqiyaamati yaquulu dhahayo yaa rabbi haada aglaqa baabahu duunii albaabkaygu xirtay midkaan aniga sokaday famanaca macruufahu macruufkiisii buu diiday baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yashbacu duuna jaarihi ma dhargaayo dariskiisa sokadii yacnii waa khabarun bimacna nahyi iyounan dhergin waa isaga dariskiisiina u baahan yahay waxa ka siiya wuxuu haysto qaala xadaثna mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan wahuwa athawriyu can cabdilmalik bni abi bashiir cabdilmalik bnu abi bashiir albasriyu nazilu lmada'in hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuud wالtirmidiy wالnasaئي wbnu maaja can cabdillaahi bni اlmusaawir wahuwa maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad qaala samictu bna cabaasin ibnu cabaas baan maqlay buu yidhi yukhbiru bna zubayr isagoo ibnu zubayr u sheegayo makhduudaadkii aan arkay iyo maطbuucaadka kulli yukhbirudaasay dhigayaan ee xadiidka xaakimna waa wariyey fi lmustadrak riwaayada xaakim waxay leedahay samictu bna cabaasin baan maqlay yubakhilu ibna zubayr <coughs> isagoo ibnu zubayr bukli ku xukumaayo yacni isagoo dhahayo yacni kala hadlaayo bakhayltinimo bakhayltinimadiisa naam isagoo ku ba bakhaylnimo xukumaayo <coughs> yubahilu bay riwaayadaa leedahay ibna zubayr waana dhici kartaa marka de siyaaqu inay ku sax noqoto leanna warka dambe iyo yubaqiluda waa iskeeni karaan laakiin yuqbiru bna zubayrtan adabulmufradka madbuucaadka iyo makhduudaadkiisa badanaas yukhbirudaas ay qoraayn ibnu zubayrna waa dadka qaar baa ku sheegi jiray saas oo kale nacam ayb maahan marka bukliga xaq isaga laga rabo waajib ku ah inuu ceshanayo maaha waxaa laga yaabaa dee dadkaas iyagu dad wanaag badan bay ahaayeeno iyaga ninka ay marka bukli ku sheegayaan waxaa laga yaabaa innaga ka noogu sakhisan ba aynu gaarayn curfigoodii waxyaabaha inay ka hadlayaan kullina yuqbiru eh, bna الzubayr yaqulu samictu nabiya sal ly slam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya laysa almu'minu mu'minku maaha aladii yashbacu kan dhergaayo oo jaaruhu dariskiisuna jaaicun oo baahan yahay xaakim mustadrag uu kusoo saaray can طariiqi moxamed ibn اlmuhanaa can abi axmed aلzubayriy can sufyaan halkaasuu sanadka kasoo gelaa marka cabdullahi ibn lmusaawirna marka qaala cabdullahi ibn lmusaawir cabdullaahi ibnu abilmusaawir buu yidhi marka xaakim riwaayadiisa abi bay gelinay meeshaas wa huwa yubakilu buuna yidhi meesha yukbiru annaga noo taal xaakim xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi hada xadiidu صaxiixu اlisnaad ayb dahabina waa ku waafaqay shaahidna waa leeyahay min xadiidi cumar cumar iyo sacad la joogay sacad oo markaa daar iyo dhistay lamaa bana alqasra markuu daarta dhistay ayaa markaas uu yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi laa yashbacu rajulu duuna jaarihi laa yashbacu arajulu duuna jaarihi xadiidkan mutaabaco u noqona marka Eh, derisku yani ma dhergaayo qofka yaanu dhergin deriskiisa ka sokay maanaa waxaa laga wadaa inta uu cunaayo kale deriskiisa ha siiya maaha in la leeyahay laakiin deriskiisa ha ka warqabo caawa inay seexdeen gaajo ku seexdeen in kale ha ogaado wixii markaa uu heli karana hafarta ha siiya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yukthiru waa badinayaa maa almaraqi maraqa biyihiisa ayuu badinayaa fuudka ayb fayaqsimu fi ljiiraani ama fayuqasimu fi ljiiraani deriska u qaybina marka deriskiibuu marka u qayb qaybinayaa qaala xadahanaa bishru bnu muxamed wahuwa almarwaziyu qaala aqbaranaa cabdullaahi qaala aqbaranaa shucbatu can abi cimraan aljawniy can cabd llaahi bni samit can abi darin qaala waana soo maray sanadka awsaanii khaliilii sala allahu calayhi wasalama bihalaatin wadaygay saddex buu ii dardaarmay khaliilii buu leeyahay rasuulkana wuxuu yidhi low kuntu mutakhidan axada min ahli lardi khaliila latakadtu abaa bakrin khaliila walaakin saaxibukum khaliilu raxmaan halkaana khaliilii baa ku taal see waay marka yani macnuhu waxay tahay hadda waxaa dhahaya khaliilii nebiga maaha waa abudar abudar marka isaga wuxuu leeyahy nebiga wadaygaygii rasuulka abudar baa dhahayo laakiin midda nebigu ou diidaya waxay tahay isagu inuu qof yiraa khaliili nebigu marka isaga ma dhahayo qofna khaliil kama dhiga allow khaliil ka dhigtay laakiin ma hayruhu inuu yihaha khaliili rasuulullaahi inuu dhaho ma diideysa saddex baan ka maqlay asma yani asmacu wa utiicu waan maqlayaa waa adeecayaa walow licabdin addoonba ha ahaado midka aan maqlayon ka dambaynayo mujaddacin mujadaci alatraaf dheer darafyada iyo waaxaha qeybaha laga jarjaray yacnii addoon haddii talo loo dhiibo qeybaha laga jarjaray ama sanka ka go-an ama xubnihiisa wax maqan yihiin sidaaba ha u ekaada yacni waxuu ka wadaa addoon foolxun xataa haddii talo la iigu dhiibo waa maqlayaa waa yeelayaa waidaa sanacta maraqatan maraq haddaad samaysana faaktir maaha biyaheeda badi fuudkiisa badi uma ndur fiiri ahla beytin qoys min jiiraanika deriskaaga ah fa asibhum minhu gaarsii oo asiibsii maraqaa xaggiisa bimacruufin wanaag ku gaarsii intaad badiso xoogaa ugee wasalli salaata salaada tuko liwaqtihaa waqtigeeda ku tuko fain wajadta alimaama imaamka haddaad hesho qad sallaa isagoo tukaday faqad axrasta salaataka salaadaadii waad koobsatay wailaa fahiya naafilatun haddii kale sunnay kuu noqonaysaa waxaa laga yaabaa marka xadiidka tirmidi baa warinaya isagoo ah haddii imaamku uu salaada dib u dhigaayo adiga tuko imaamkiina la tuko fadligii waa koobsanay marka macnahaasaana laa'iq uu ku yahay halkan weliba xadiidkan laftiisu ah cabdullahi bnu saamit can abi darin qala xadaثna alxumaydiyu qala xadaثna abu cabdiلsamd alcamiy qala xadaثna abu cimran can cabdillahi bni samit can abi darin qala qala الnabiyu sal ly slam ya abaa darin idaa dabkta maraqatan haddaad kariso faaktir maa almaraqati maraqa biyihiisa badi watacaahad jiiraanaka deriskaagana la ogow gaargaarsii ku faajofaajo yani deriskaaga kala warqab waay deriskaaga kala warqab aw iqsim ama qaybi fii jiiraanika deriskaaga u qayb qaybi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan khayru ljiiraan deriskan ugu fiican oo ugu khayr badan ayb qaala xadaanaa cabdullahi bn yaziid wahuwa lmuqri qaala xadaanaa xaywatu wahuwa bnu shurayx qaala akhbaranaa shuraxbiilu bnu shariikin wahuwa shuraxbiil bnu shariik almacaafiriy abu muxamed saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim waabu dawuud watirmidiyu wاnasaa'iyu anahu samica abuu cabdiraxmaan alxubuliy bacda waa godan tahay waana khafiif alxubuliy يxadiث cبداللahi بن يزيد المعاafري baa la dhihi jiray أbو cabدالرحمن الxبuliي طيب بضم الحاء والباء ثقة أخرجa xadيiثه البخارiي في الأdب المفرد ومسلم والأربعة can cabdillaahi bni camr bni alcaas can rasuuli illahi sal ly slam annahu qaal khayru lasxaabi asxaab kuwa ugu saaxiibo kuwa ugu fiican cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa khayruhum lisaaxibihi waa kan saaxiibkiis ugu khayr badan oo ugu wanaagsan asxaab waxaa ugu fiican ka saaxiibkiis u wanaagsan wa khayru ljiiraani deris waxaa ugu khayr badan cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa khayruhum lijaarihi kan deriskiisa u fiican marka khayru ljiiraan kaas waaye marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan aljaaru الsaalixu deriska suuban qala xadaثna mxamed bnu kahiir qala akhbaranaa sufyaan can xabiibi bni abi haabitin qaala xadaanii khumaylun muxuu ku dhigday adig adii maxaa ku tahay jiim mau dhigay jiim jumayl waa fiirina ya muxuu qoray khumayl maa qoray mise jumayl khumayl ayaa qoran ayb khumayl huwa kadalika fi kutub الrijaal kataarikh lلbukhaarي aljarx wالtacdiil lbn abi xaatim tahdiib اlkamaal اlmiizan tahdiib الtahdiib ayb waqaala muqalطaaي dakarahu abu axmed alcaskariyu fi kitaabi sharxi التصxiif الkabiir bdm اlkhاء almucjama waqala bnu abi shayba wbnu saacid huwa bilxaa khumayl waana soo fiirinayna can naafic bni cabdilxaariث can الnabiy sal ly slama qaal min sacaadati اlmar'i اlmuslim qofka muslimkaa sacaadadiisa waxaa ka mida almaskan اlwaasic guri waasaca waاljaaru الsaalix deris suuban wاlmarkab اlhanii iyo gaadiid la bogaadiyo xaakim mustadrag uu kusoo saaray can dariiqi mu'ml bni ismaaciil can sufyaan bihi wuxuuna yidhi hada xadiidu صaxiixu اlisnaad wawaafaqahu الdahabiyu ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan aljaaru suu deriska xun qala xadaثna صdqة qala akhbarana sulayman huwa bnu xayaan sulayman bnu xayaan abu khalid alaxmar waay can ibni cajlaan can saciidi can abi hurayrata qaal kana min ducaaءi الnabiyi sal ll ly slam nabiga ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min jaari suu deris xun fii daari اlmuqaam meesha negida lagu yahay la degan yahay dhexdeeda oo aan laga guureynin sida badan faina jaara dunyaa bau idhiga faina jaar nusaqana saasaa ku taal faina jaara dunyaa deriska adduunyada deriskeeda yataxawalu waa waa kaa wareegaya daahirka marka wuxuu ka dhigayaa aakhira deris xun ha ii yeelin adduun deris xun haddaad joogto waa kaa guuraya aa laga tegaa laakiin kutubta waaweyn ee xadiidkan warisay sida musanaf ibn abi shayba iyo waxay wariyeen hanaad bnu sari fi kitaabi zuhdi bazaar fi musnadihi iyo dhammaan marka an ibni cajlaan can saciidin can abi hurayra waxay yidhaahdeen meesha dambe faina jaara lbaadi faina jaara albaadi faina jaara albaadi marka waxay tahay derisku haddii uu yahay baadiye hadduu nin kugula derso waa kaa guura waa kaa naqraaca waa kale ma arkaysaa ayb haddii meel muhimmad meel laga haayo laga tegaayo nin hadduu deris kugula noqdo bishoo iyo wax lamida la joogaayo ama lixdoo bilood waa loo dul qaadan karaa laakiin nin gurigiisii iyo gurigaaga isku ag yaalaan oon asna meel u soconin adigana aadan meel u soconin kaas waa imtixaan daris xunna kugu noqdan kaasaa marka ilaahay laga magangelaa nasaa-ina xadiidka waa wariyey fii sunanihi ayb ibnu xibbaanna sidoo kale faina ina jaara albaadi kulli sidaasay dhaheen khadaabi mas'ale fiican oo meeshan ka keena wuxuu yidhi fiihi ana xukma ashay alkhaasi annaadiri khilaafu xukmi shayi alcaam ayb addaa'im shanu ducaa saasuu ku yidhi waxaa laga qaadanaya xadiidkan shayga khaaska ah ee naadirka ah xukunkiisu waa ka duwan yahay shayga caamka ee daa'imka mar walba leanna hadda laba shay baa laysgarab dhigay deriska waxaa laga ducaystay joogtada ah kii kalen joogtada ahayna wax yar kula joogaya baadiyaha isaga lagama ducaysanin leanna shayga naadirka waa ka xugun duwan yahay shayga caamkaa saas ka keena marka qaala xadaanaa maqlad bnu maliki qaala xadaanaa cabduramaan bni maqra cabduraxmaan bnu maqra qaala xadaanaa burayd bnu cabdillaahi can burdata can abi muusa qaala can abi موسى qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yaqtula arajulu ilaa qofku ou dilo jaarahu dariskiisa wa akhaahu walaalkiisa wa abaahu aabbihiisa min calaamaati saaca waxaa ka mid a qofku inuu dilo dariskiisa kan dad ugu dhow wa akhaahu ou dilo wa abaahu walaalkiisa hadda wax isdagaalaba waxay tahay dadka isdhex degan annaga hadda dadka isdagaalay iska ag jugta isku haaya min calaamaati saaca laa taquumu saacatu saacadda ma dhacaysa xataa yaqtula arajulu ilaa qofka uu ka dilo jaarahu deriskiisa wa akhaahu walaalkiis uu ka dilo wa abaahu aabihii uu ka dilo harjiga iyo fitanta iyo waxyaabaha ay keenayso yay ka mid tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed